ahayd iyo kuwii taawica aynu soo marnayba noqon karta oo iyaduna axkaam gaara leh waxaana weeye qofkii xanuunsanayay ee salaadii wax kamid ah acmaasheedii keri waayey muxuu yeelaya waxaa halkan lagaga hadli doonaa qofkii awood u yeelan waayey sara joogga inuu fadhi ku tukanayo sidoo kale hadduu fadhigii keri waayo waa laga hadli rukuucdii iyo sujuuddii hadduu kari waayana iyadana musanifku raxmat ullaahi calayhi uu ka hadli doonaa ama faatixada iyada wixii ku tacalluqayey salaaddii jamaacada dhexdeeda ayaynu ku soo aragnay wuxuu yidhi idaa cajaza can ilqiyaami sallaa qaacida haddii uu keri waayo sara joogga fadhiguu ku tukan taas dee nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam baabay ka asaxday xadiidkii cimraan bn xusein salli qaacida salli qaa'ima fain lam tastaطic faqaacida sara joog ku tuko haddaad kari weydana fadhi ku tuka buu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam rasuulkeenana calayhi الsalaatu wasalaam way ka dhacday oo inuu fadhi ku tukaday markii uu xanuunsanaya u dambeysayba markii uu dhiman doono maalmo ka hor waa kii ama maalinba ka hor waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadiioo lagu jiro yimid ee la soo garbagaleeyey kadibna abubakar ciise la fadhiisiiyey ee fadhiga uu ku tukanayey saxaabaduna ridwaan ullaahi calayhim sara joogga ay ku tukanayeen wayaqcudu wuu fadhiisanayaa mutarabbican fi axadi alqowleyn haddaba sidee loo fadhiisanayaa si allo siduu doonuu u fadhiisanaya marka la eego xagga jawaaska iyo salaada ruknigii siduu kaga dhacayo waajibkiisii fadhi buu noqonayaa qaabkuu u fadhiisanaya hadduu lugaha fidsado hadduu mid fidiyo midna laabo haduu sidii atixiyaadka markii la fadhiisanaya loo fadhiistanayay labadadi labadii jalso iftiraashkii iyo tawarugii labadii mid ahaan u fadhiisto hadduu sidan tarabuca la yaa lugaha isdhaafsiga isweydaarsiga lugaha uu u fadhiisto intoo dhanbaba way banaan yihin laakiin halkan le wa yaqcudu mutarabican waa xagga alkayfiya almustaxaba markaa fi kayfiyati alqucuudi almustaxabati qowlaan baad leeda qaab fadhiga la door bidayo laba qowl buu shaafici ku leeyahay wuxuu yihi wayaqcudu wuu fadhiisan mutarabbican isagoo lugaha isweydaarsanaya oo dee maaragtay afar sidii maaratay bu afar ka dhigay marka lugi isku soo laabto bawdadii iyo waxaa isqabsanaya halkan markaa afar afar waxyood baa dee meeshii samaysmaya oo bawdadii iyo maaragtay kubkii iyo bawdadii kubkii kale afartii ayaa meel isugu imanaya tarabuc baa markaa la yidhaahdaa fi axad alqowleyn labada qowl mid ahaa saasuu leeyahay wa muftarishan fi laakhari maana isagoo guglanaya lugta bidix buu fadhiisanayaa ayuu qowlka kalena leeyahay waa sidii la door doorbidayay ayuu shaafici raxmat ullaahi calayhi laba hadaloo kala duwan uu yiho marna san u doortay marna san u doortay mar wuxuu doortay in tarabuc loo fadhiisto oo maxay tahay cilada sidaa loo sameynay dee nabiga aleyhi salaatu wasalam baabay ka soo aroortay oo xadiis baa laga wariyey nabiga aleyhi salaatu wasalaam in uu markaa tarabuc ku tukaday isagoo markaa ufadhiya qaabkaasi dhinac kale marka la eegana dee waa si ay uga duwanaato hay-adii qiyaamku hay-adii qucuudka oo haddii la yidhaahdo sidii atixyaadku inaa u fadhiisto qofkii la garanba maayo iminka xaaladuu ku jiro ma fadhigiibuu ku jiraa ma sarajooga maarata ilan fadhi baa maanta halkii sarajooga u ka istaagi laha buu fadhiisanaya markaa iminka ku jiraa waa kee ma kii qiyaamka bedelka ka ahaaba mise waa kii atixiyaadka lama kala garanayo marka si loo kala garto dee taasaa loo fadhiisto saasuu markaa doortay qowlka ka labaadna mayana iftiraash baa fiican buud oo isaguna wuxuu sidaa u doortay de wuxuu yidhi horta waa qaab salaada lagu yaqaanay oo markiisa horeba fadhiyadii salaada ka mid ahaa tarabucuna fadhiyada salaada kama mid ahayn marka kan markiisa horeba salaada ku jira ee xaaladda la caafimaad qababa loo fadhiisan jiray nabiga alayh salatu wasala iyo keyrkiiba ay u fadhiisan jireene axaadiista fara badan ee sixadeeda aan hadal ku jirin ku sugan tahay markana ha loo fadhiisto kaasi waa qowl qowlka labaad waxa uu leeyahay eh, ama cilada labaad waxay leedahay liannahu aqalu xarakatan isaga ayaa ka dhaqdhaqaaq yar oo tarabuc haddii uu u fadhiisto hadhow markuu eh, sujuudayo de wuxuu u baahanaya dhaqdhaqaaq fara badanoo inuu lugihii dib bixiyo oo xaggaa dambe geeyo oo haddana uu sujuudu u baahanaya dhaqdhaqaaq fara badan salaadana dhaqdhaqaaqa waa laga ilaalin jiray maadaamo salaada dhaqdhaqaaqa laga ilaalin jiray inuu isaga fadhiisto markaa sidaa bilaa maarata dhaqdhaqaaqeedu uu kooban yahay baa afdala buu leeyahay kaasaana muctamedo culammadu ay ay rajaxeen waaya fadhigii hadduu kari waayo maxaa la yeelaya wuxuu yihi fain cajaza can ilqucuud fadhigii hadduu keri waayo sallaa mudajican wuxuu tukan isagoo jiifa calaa janbihi اlayman una jiifa dhankiisa midig mustaqbila alqiblati qibladana u jeeda biwajhihi wejigiisa ugu jeeda wa yuumiu xaaladan iyada ah uu ishaari birukuuci wasujuud rukuucdii iyo sujuuddii wayakuunu sujuuduhu sujuuddiisu waxay noqon akhfada min rukuucihi mid ka hoosaysa rukuucdiisa fain cajaza can daalika hadduu taana keri waayo ishaaradii madaxa uu ku ishaarayay rukuucda iyo sujuudda aw maca biarfihi ishiisa ayuunbuu ku ishaari wa nawaa biqalbihi qalbigana uu ka niyo hadduu fadhigii qofku kari waayo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ee saxaabigii cimran bin xusein ahaa wuxuu ku yihi fain lam tastaطic facalaa janbin markuu ku yidhi haddaad sarajoog sarajoog ku tuko haddaad kari weydo fadhi ku tuko haddaad kari weydo calaa dhinac u tuko facalaa janbin markaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam umuu kala doorinoo muu odhan ama dhinaca midig ama dhinaca bidix muu kala odhanin halkaa waxaa laga qaatay in dhinacuu doono uu qofku u jiibsanayo dhanka midigna wuu u jiibsan karaa dhanka bidixna wuu u jiibsan karaa laakiin waa la kala fadilayaayo nusuustii caamka ahayd ee dhinaca midig fadilaysay baa waxaa laga qaadanayaa in dhinaca midig uu afdal yahay saa daraaddeed musanifku wuxuu ina yidhi mudajican calaa jambihi alaymani jambihi laymanida xukunkeedu waa maxay waa mustaxab e, waajib ma aho nabigeenu calayhi salaatu wasalaam cimraan bin xusein dee kumu amar kumuu si dhinac midigu tukadee amarku facalaa jambin unbuu ahaa calaa dhinac marka waxa weeyaan u tuko markaa dhinacii midig iyo bidixba noqon karaya midigtii baa fiican oo nusuustii tayaamunka tilmaamaysay laga qaadanaya Ehm, qiblada inuu u jeedsado de iyadu waa waa shardi ka ah shuruudii salaada oo qofkii markaa wejigiisii iyo intaa boggiisu dee waxay ujeedaysaa xaggii qiblada marka uu jiifo ama bidix ha u jiifsado ama midig ha iyo rukuucdii dee fadhi kari waaye ehm, usoo fadhiisan kari maayo markaa muxuu samaynaya markii uu fadhiga ku tukanayey rukuucdii iyo sujuudda wuu ishaara wayuumiu birukuuci wasujuudidu waa qofkii kalo xataa kii fadhiga ku tukanayay way u taallaa xataa kii fadhiga ku tukanayay hadduu awoodi waayo horta rukuucdiida iyadoo wuu ishaaraya ma kici karaye oo inuu fadhi ku tukadaba waxaa ku kalifay sare jooggii baanu kacayn markaa rukuucdii wuu ishaaraya rukuucdiisii markaa inta ugu hooseysa waa in wejiga uu jilbaha dhaafiyo meeshuu ku sujuudi lahaa waa inuu dhaafiyo jilbihiisa rukuucdii intaasaa ugu yar hadduu awoodayo sujuuddiina hadduu awoodayo saani buu sujuuday haddaanu awoodaynna rukuucdiibuu dhaafinaya wayakuunu sujuuduhu akhfada min rukuucihi waa ka koydi sujuuddiisu waxay ka hooseynaysaa rukuucdiisii waa kii aan sujuudi karin haduu sujuudi karaya caadi buu sujuuday marka la jiifsanayo la jiifo jiifka lagu tukanayana madaxii buu soo yar foorarinayaa oo rukuucdii buu ishaaraya iyada markaa waxba xad loo sheegi maayo de inuu soo foorarsado ayuunbaa ay noqonaysaa oo ruknigii noqonaya sujuuddiina inuu markaas sii yar dhaafiyo halkii intuu qadra istiaacati intuu dhaafin karayo ayuunbaa iyadana laga doonayaa haduu intaaba keri waayo wax ishaarada uu kari waayo isha ayuunbuu de waxa weeyaan ku ishaarayaa oo markaa indhihiibuu daweecinayaa sidii qof rukuucaya sujuudaya saas oo kale fataqu llaha ma staactum baa laga qaadanaya tan imaaga dee iyadu nusuusta bay soo aroortay nabigu alayhi salaatu wasalaam uu imaa samayn jiray markii uu ku tukanayey hashiisa dusheeda inuu ishaarayo rukuucda iyo sujuudda markaa de ishaaradaasi way soo aroorto halkana waa looga qiyaas qaadanaya kii xanuunsanaya mar haddaanu caadi u rukuuci karaynin kaasiba kared la-aan buu saa u samaynayay wuu ishaarayaa aw maa biarfihina iimaagii nusuusta laga fahmay in rukuucdiiyo sujuudda la ishaarayo la fahmay ayaa qadara almustataac fataqu llaha ma statactum la sii geliyeyoo ishii haddaad ka ishaari karayso ishii ka ishaar baa wanawaa biqalbihi dani qalbigiisu dee ka dhiyana markaan uu ishaarayo inuu rukuucsan yahay inuu ka soo kacay inuu sujuudsan yahay saasuu niyoonaya hadduu ishaareba keri waayo ishiina waxba ka keri waayo wanawaab biqalbigiidaa soo haraysa wa ki zubadku ina lahaa lilcajzi ajra alqalba bilarkaani fataqu llaha ma staactum taa iyadana usoo haraysa marka halkaas waxaa markaa imanaysa cibaarada walaa yatruku salaata salaada qofku kama tegayo maadaama caqluhu haabitan inta miyirkiisu joogo inta garaadkiisu qofka joogo salaada kama tegayo dadka markaa xanuunsanaya inay aada iyo aada u dadaalaan weey dadka la joogaana inay u dadaalaan weeyaan qofkani waa muqbil cala alaakhira aakhira buu ujeedaa laxadaadkii ugu dambeeyey adduunyada u kasii tegay inay tahay baa laga yaabaa xanuunkani uu digniinti maaragtay uu yahayba in markaa qofkii uu dadaalo oo isagana lala dadaalo oo aana dhayarsan cibaadadiisa weyn waxaad arkaysaa dadka la joogaa war walba kuma hayso qofkan salaadiisu imka dhakhtaradiiyo meelaha tagto dadkan qofkan sakaraadka ama xanuunsanaya dul jooga war warba qofkan salaadiisii iyo tahaaradiisii iyo qaabkii uu tukan lahaa kuma hayso dawada la siinaya iyo cunto wixii raashin uu maaragtay qaadan karaya iyo intaasunbaa ay ka sheekaynayaan waxaana uga muhiimsan tana uga muhiimsan isagoo ilaahay laga yaabo inuu laxadaad ama saacada kadib ilaahay la kulmayo salaad laaan inuu ilaahay kula kulmo wax ka xumi ma jiro marka in aad iyo aad dee loo foojignaado wey walaa yatruku salaata maadaama caqluhu haabitan dee nusuustii waajibinaysay salaada ayaa maaragtay loo daliishanayay sidoo kale fataqu llaha ma staactum ayaa iyadana loo daliishanaya fain qadara cala alqiyaam hadduu qofkii awoodo qiyaamkii inuu markaa saro kaco fii ahnaai asalaa qofkii fadhiga ku tukanayay aan istaagi karayn ayaa ilaahay faraj u furayoo awood buu u helay inuu istaago awil qucuud ama fadhi buu awood u helay kii jiifka ku tukanaya intaqala ilayhi de waxaa ilaahay uu awoodsiiyey u karsiiyey ayuu u gudbaya wa atama salaatahu salaaddiisama dhamaystiranaya marka waktigii qiyaamka lagu jiray ee uu qur-aanka akhriyayey ee uu fadhiga ku tukanayey ayuu waxoogaa awooda dareemay inuu kici karayo istaag wuu istaagay hadduu markaa rukuucayuu qur-aankii maaragtay dhamaystay waajibka ah de wuu soo rukuucay isagoo markaa faatixadii dhexda kaga jira hadduu awoodda uu helo wuu joojinaya faatixa u aamusaya markaasuu kacaya salaaddu markay faral tahay maxaa la diidan yahay isagoo sarajoog faatixadii ku akriyi karaya inuu siihin siihinqadkii ku akriyaa la diidan ila faatixada halka lagu akriyay halkay ahayd sara joog bay ahayd markaa markuu sii kacayo waa musnaanaya hadii faatixadii uu ku jiro haddaanu faatixadii ku jirin dee wuu iska wadi karaa marata qur-aan kala akriyay ilan maaragtay qiraaadii waajibka ahayd wuu soo dhaafay soo arki maysid taa cagsigeeda isagoo sara joog ku tukanaya haddii uu dacfi dareemo uu taagnaan kari waayo faatixadiina u dhexda kaga jiro wuu soo fadhiisanayaa intuu sii socdo miyuu akriyayaa ha waayo intan uu sii socdaa dhaanta fadhiisiga il haddii fadhiguu la tegi hadduu aamuso fadhi buu la tegi marka intuu fadhiga la tegi lahaa dee ha sii wado ma arkeysa fiqigu waa inaad waxyaalaha isku egeeg aad kala fahanto kan sii kacaya aamus baynu odhanayna kan sii fadhiisanayana wad baynu odhanayna isagoo rukuucdii ku jira hadduu awood u helo uu dareemo inuu fiicnaaday uu ishaarayo rukuucdii uu ishaarayo isdareemay waxaa laleeya un sidaa tahay u kacoo ha istaagin yar u kacoo foorarka halkaa ku joogso ha istaagin haddaad istaagtay qiyaam baad soo kordhisay aan salaada ku jiri iska ilaali marka bilowgii rukuucda haday tahay oo intaanad weli umaninadiiba aad noqon hadday tahay waajib bay kugu noqonaysaa bay yidhahdeen inaad istaagto haddaad tumaniinadii dhamaysatay de waxba rukuucdii u istaagi mayside ictidaalkii ayuubaad rukuucda waajibkeedii waad iga guteen ee fadhigii ku gutay markaa ictidaalkii caadiga ah ayuunbaad u istaagaysaa oo taani qumaati ugu kacaysa waaya fadhigana waa saasoo kale jiifkii adigoo ku tukanaya ayaad fadhigii awooday intaa aynu maaragtay marinay qiyaamkaba iyo axwaasha aynu u sheegnay ayaa iyadana imanaysa wa atama salaatahu buu ina yidhi salaadda uu marayo buu ka wadaya faatixadii ihdina siraat almustaqiim uu marayu awooday inuu istaago kacbaalaleyo markaad istaagto siraat aladiina ancamta calayhim un ka sii qaad inaad ku soo celisid lagaagama baahan ragcadihii hore tukatayna saasay kugu ansixeen wuxuu yihi wain kaana bihi qofkan hadduu hayo wajacu lcayn xanuun maarata indha xanuun wajacu lcayn hadday indhuhu xanuunayaan faqiila lahu la yidhaaho indhaaba loo jeexay maala indhaa loo jeexaba iska dha laakin da halkan jeexidii maahe waagaa hore jeexdi ba jirin baa laga yaaba wa hadday qofku indhuhu xanuunaya dawoyn wax la siinayo faqiila lahu la yihaa in sallayta mustalqiyan haddaad qadaad qadaad u jiifto ood halka sidaa un ku tukato amkana mudaawaatuka in lagu daweeyo ayaa la rajaynaya wa huwa qaadirun cala alqiyaami qofkana inuu sarajoog ku tukado sidiisa kale wuu awoodaya laakiin dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen hadaad sidaa unu jiifi weyda indhahaaga waa loo baqayaa waa la jeexay ama sidanaa dhacday saddex maalmood intaas inaad sidaa ahaataa la doonaya haddii kale indhahaagu halis bay gelayaano xanuunkaa inay ku tagaan baa laga yaaba saa ku indhabeesho wahuwa qaadirun cala alqiyam ninkana awood buu le u istaagi karaya sidiisii kale ixtamala waxa suuragala buu yihi an yajuuza lahu tarku lqiyaam inay u banaanaato inuu istaaggii ka tago oo uu sida ay u sheegeen ku tukado waxtamala waxaa kaloo gala anlaa yajuusa inaanay banaanaan ixtimaaleyn buu sheekhu sheegay inta badan ixtimaalaadka waxay sheegaan markaanay awjuh dhammaystiran oo la soo naqliyey haynin laakiin masalada labada wejiba way ku jiraan oo culammada qaar odhanaya waa waxaan dhakhaatiirtu sheegayaan lama hube qiyaamkiina awood baad u leedahay inaad salaadiina sidaa kaga tagtaa laga yaabaayo ood ka tagto indhihiina kuu badbaadi waayaan ood labadiiba isla seegto markaa kan aada hubtay inaad awoodeyso ha uga tegin wax aan la hubin asarna meeshaa way keeneen ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu iyo qasadan ku arrintani ku dhacday dhakhaatiirtii ay yidhaahdeen saasaa lagugu daweyn karaya deetana umu salama iyo caaisha radia allahu canhuma weydiiyey deetana ay ku heen salaadaada saanuutugo deetana radia allahu canhu uu iska qaatay oo sidii isaga tuka wan dhabeelay radia allahu canhu intii dambe ibnu cabaas kaana dariiran qoladaasi markaa halkaasay mareen qowlka laakiin muctamadkaa waa inay bannaan tahay kol haddii dhakhaatiirtii ay sidaa yidhahdeen iyaga dee khibradiile markaa dee inta rajo ay jirto kol haddii rajo ay jirto waa lagu banaynayaayo intaad indhabeeli lahayd inaad markaa qadaadkaa jiifto oo ku tukato ayaa kuu banaanaanaysa waana lidaruurati fataqu llaha ma statactum weeyaano dee waxa weeye maa jacala calaykum fi diini min xaraj nusuustii markaa dee tilmaamaysay mashaqada in laynaga fududeeyey ayaa loo cuskaray baabu salaati musaafir halkan waxaa laga gelayaa qofkii safarka ku jira isagana salaadiisi iyada lafteedu waa salaadihii shanta ahaa un mid kamida oo salaad cusub oo gaara ma aha sidii salaatulmariidka iyo salaatuljamaacada ayuunbay la mid tahay oo waa wixii aynu ku magacawnay xaalado gaaroo la soo darsaysa qofkii salaadahan shantaa tukanayey oo axkaam gaara deetana soo kordhinaya tii unbay bay kamid tahay tanna waxaanoo dham halkaasubay wadagelayaan abwaabtan aynu ku jirnaaba haddaba qofkii musaafirka ahaa salaadiisii laba arrimood baa ku imanaya salaadihii shanta ah yihiin faraaidii ay tahay labada arrinaa ku imanaya midi waxa weeye alqasru baa la yidhaha in salaadii la gaabiyo midna waxaa la yidhahdaa aljamcu baa la yidhahdo in salaadii salaad kale la raaciyo oo salaadihii ay wakti wadaagaan ayaa iyaduna timaada labadaa xukun ayaa halkan lagaga hadlayaa xukunka koobaad oo ka markaa dee maaragtay hadalkiisuna uu badan yahay musaafirkuna uu la gaarka yahaya ayuu ku bilaabo wuxuu yihi idaa saafara qofku hadduu safro fii gayri macsiyatin waxaan macsiyo ahayn safaran safar uu safro yabluqu gaarhaya masiirata hamaaniyatin wa arbaciina miilan masaafad gaarhaysa sideed iyo afartan mayl bil haashimiyi marka lagu xisaabiyo weeyi Ehm, mitirkii iska dhe haashimiga ah ama miilashii reer maaratay maarata cabaasiyiinta falahu qofkaasi waxaa u banaan an yusaliya duhra inuu duhur tukado walcasra casar tukado walcishaa cishaai tukado rakcatayni rakcatayni laba laba idaa faaraqa markuu ka faaruqo bunyaana albeledi beledka ama magaalada dhismaheedi aw khiyaama qowmihi ama taandhooyinkii ama buulashiidhe sida saxda buulashii reerkooda in kaana min ahli lkhiyaami hadduu dad aqal soomaali ama buulashaasi degan yahay wuxuu inoogu bilaabay safarka maaragtay salaada la qasrin karaa horta safarkuu yahay shuruud baa laga doonaya shuruudda laga doonayaa waa maxay horta waa in wixii dee safar yahay oo safar la-aan salaad lamaba gaabin karo hadii la ihahdo maa sababu qasri salaa haddii lagu ihahdo salaad maxaa loo gaabiyaa waxaa loo gaabiyaa safar keliya wax kale oo loo gaabiyaa salaad miyuu jiraa may qof xanuunsanayaa salaad ma gaabiyo mid roob ku da-ayaa salaad ma qasriyo mid ah, maaragtay waxa weeye mashaqo iyo dhibaato kale ay haysataa salaad ma qasriyo mid werwar haysto si kastoy mashaqa ku haysato salaad lama qasriyo ya qasriyo keliya laa sababa lilqasri ilaa sababun waaxid sabab keliyuu qasrigu leeyahayo hada biijmaci umma ummaddu way ku ijmaacsan tahay wax kaloo salaad loo qasriyaa inaanay jirin marka laga soo reebo khawfka oo culamada qaarkood ibn cabaas iyo laga soo guuriyey inuu yihi asalaatu fi lkhawfi ragcatu marka la cabsado salaadu waa ragcad keliya ayaa ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu laga soo guuri culimada qaarkood awsaaciyana inay ku tageen waa la sheegay lakin waa iska madhab mahjuur oo iska shuduud ah walow lilkhawf haddii la cabsanayo salaadda maan la gaabin lama gaabinayo tii afarteed afarteeda la tukanaya haddaan musaafiriin lahayn idan laa sababa lilqasri ilaa asafaru qaala tacaala waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwa mubiina ilaahay baa qasriga qur-aanka ku sheegayo markaad safartaan dhib idinkuma dhib dhib maarata ama dembi idinkuma sugna inaad salaada gaabisaan haddaad gaalada ibtiladooda iyo dhibkooda ka baqdaan marka aayaddu laba shardi bay qasrigii u dhigtay idaa darabtum markaad safartaan iyo in kiftum an yaftinakum ladiina kafaruu inaad baqataan oo gaaladii ka baqaysaan labadaa shardi markaa isla heshaan salaadii waad gaabinaysaan deetana yacla bnu umaya wuxuu weydiiyey cumar bnu khaaab radia allahu tacaala canhu markaasaa wuxuu ku yihi yaa amiira almu'miniin dee ilaahay wuxuu leeyahay markaa baqataan baa salaada gaabinaysaa sownagan inagoo nabad ah markaynu safarnaba salaadii gaaminayna waa sidee markaasuu yihi cajibtu mimaa cajibta minhu wartan aad la yaabtay amba waan la yaabay markaa nebigiioo aaminahoo salaadii gaabinaya arkay aayaddiina ay sidan leedahay ayaan la yaaba markaasaan ihi yaa rasuul allah waa sidee aamin baynu xaggaynu salaadda u gaabina ilahay in khiftum buu ku xidhay qeyd baa ku xidhan meesha deetan nebigu wuxuu ku yihi sadaqatu tasadaqa allahu biha calaykum waar waa sadaqad ilahay idinku sadaqaystaye faqbaluu sadaqata ilahay sadaqadiisa aqbala ilahay waa idinku sadaqaystay waxba shardigaas ilahay ku xidhada odhan ilahay baa kuu fasaxayo shardigan ha ku sii dhegin marka marka maxaad fahmaysaa shuruudda ama quyuudda ku soo aroorta qur-aanka iyo axaadiis mararka qaarkood iska aqlabi bay noqotaa ama xaalado gaara mid kusoo aroortay laakiin aan xukunkan gaaro aan sida khulcig oo kale markii ilaahay subxaana watacala oo khulciga ka warramayey aalaaqu marataani faimsaakum bimacruf aw tasriixun biixsaan walaa junaaxa calaykum an taakuduu mima aataytumuuhuna eh, shaya ya in kiftum an laa yuqiima xuduud allah ayadda waan qaldaan malaynay walaa junaaxa eh, walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuuhuna shaya ilaa an yakhaafa anlaa yuqima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi fala junaaxa calaykum fi falaa junaaxa calayhimaa fiima iftadat bih soo arki maysi fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhimaa fiima maftadat bi haddaad ka baqataan inay xuduuddii ilaahay sideeda ugu taagnaan waayaan inay isfurato dhib maarata ama dembi kuma jiro wax dembi iguma sugo markaa khawfkani khulciga ma sabab shardi buu u yahay cinda jamaahiiri ahlilcilmi maya e waa sida badan waxa keena sida badan waxa keena un weeyaane laakiin qeyd maaha marka waxaa halkee laga qaadanayaa dee saxaabadii rasuulkay ka qaadanayeen e, dadkii ka dambeeyey saxaabada laftooda way ka qaadanayeen waa lasii kala qaadanayey marka mararka qaarkood inaan xadii sariixa la helin ba lakin culamadiibaa de maarata kala dhaxashay waa halka markaa laleeyahay fasirka qur-aanka iyo axaadiis culamada looga dambeynay haddaba waa in meeshii safar jiro safar la-aan salaad lama qasriyo shardiga labaad fii gayri macsiya waa inaan meeshan safar safarkani waa inaanu dembi ahayn maxaa loola jeedaa nin markaa jidgooyo u socda waxaabuu u safray si uu qaadicu dariiqu noqduu meelahaa dadka u furto ma waxaa lagu odhanayaa safar baa tahay salaada gaami waar mayna dib jir baa tahay umada ka fadhiisaa la odhanayaa salaadna ma gaabin kartid jimcana kaama dhacayo waxallow wixii rukso safarku lahaa xabad qura kama helaysid waayo waxaan waa dembi baad ku jirtaaye ma dembi baa fudayd keeni dembi inuu culays keeno mooyaane fasaadulwadci waxay usuulintu yidhahdaan meeshan imanayo oo waxaan is yeelanayn cilada iyo xukunkii baan is yeelanayn safarkii macsiyada ahaa in fududayn laga dhaliyo de waa laba iska hor imanaya dembigii culays inuu dhalo mooyaane fudayd dhali maayo baa leeyi haddaad markaa dembigii fudayd ka dhaliso fasaadul wadci baad ku dhacda laba aan islahayn baad isku rakibtay oon isku soo baxay fii gayri macsiyati safaran yablugu masiirata hamaaniyati wa arbaciina miilan bilhaashimiyi buy safarkaasi waa inuu safar dheer yahay oo sideed iyo afartan mayl gaadhay maylashii markaa reer bani haashim haashimiyiintu waa cabaasiyiintii ilan waa maaragtay min awlaad alcabaas ibni cabdilmualib de isaguna haashimi buu ahaa waxaa laga ixtiraazayaa maylkii ahaa umawiga oo reer bani umaya dowladdii reer bani cabaas ka horreysay cabaasiyada dowladdii ka horreysay umawiyiintu ilan waxaan de la xadayn jiray imikaba ilan kilomitrkan waa laynoo sameyn goora damba faransiiskii waxbaa laga qaatay baa la yidhahda imika intaasoo kilomitrtu maynu haynaa yaa waxaan inoo xadiday oo magaalada iyo magaalada konton kilomitr bay isku jiraan kilomitrkan iyo mitrku intuu yahay iyo waxaan o dhan de xaggaasunbaa laga keenay soo ma waagaa horena maylal baa la isticmaali jiray ilaa imka maylashii dowladaha qaarkood waa isticmaalaan maylkii intuu noqonayana dee dowladaha jaangoyn jiray markaa reer bani umaye maylka in bay ka dhigeen cabaasiyiintiina waxbay ku dareenoo maylka cabaasiyiintu wuu ka gaaban yahay maylka umawiyiinta oo waxay yidhaahdaan shanta mayle cabaasiga ihiba ah, shanta mayle umawiga ihiba waxay u dhigmaan lix mayl oo cabaasiya shantii maylba lix mayl baa dhigmaya macnaheedu waa maxay tobankii maylee umawigay waxay u dhigmayaan labiyo toban mayl oo cabaasiya waay labaatankii mayle umawigayna afar iyo labaatan bay noqonayaan soo afartankiina sideed iyo afartan markaa sideed iyo afartankan maylaha haashimigay waxay u dhigmaan afartan mayl oo umawiya kutubta shaafici qaarkeed ba waxaa lagu arkay isagoo leh afartan mayl qofku hadduu safuro wuu gaabinaya qaarna waa kutubta qaarna waxa lagu arkay isagoo leh sideed iyo afartan mayl hadduu safro wuu gaabinaya maxaa lagu kala fasiray markaa markuu sideed iyo afartanka yidhina wuxuu ujeedaa haashimiga markanuu afartanka mayl yidhina ubawigu u jeedaayo isma khilaafsana haddaba kutubta qaarna waxaa lagu arkay isagoo lix iyo afartan leh nusakdan tambiihana qaar bay dhacda waa laga yaabaa qaarkiin imika inaad sitatan wa arbaciin haysataan ya ha waad ku haysaa soo ma nusakda tambiiha safaran yabluqu masiirata sitatin wa arbaciina bay qaar ku qoranta markaa taa lix iyo afartanka ah iyadu sideed iyo afartankiiba de kaaga dhawdo waxba laba mayl macno badan ma samaynayaana waa katan hashimiguma iska noqonaysaa sida markaa adbadkiina waa sideed iyo afartankaa mayl maylasha ay markaa sheegayeenna waxaad moodaa inay u dhow yihiin maylashan iminka ingiriiskii ay isticmaalaan maylkan ingiriisku waxaan filayaa waa hal kilomitir iyo lix boqoloo kun iyo lix boqol oo mitr kun iyo lix boqol oo mitr soo arki maysi ayuu halkii mayl noqonaya macnaheedu waxa weeye tobankii mayl waa lix iyo toban kilomitr soo arki maysi labaatankii maylo labiyo soddon bay noqonaya afartankiina afar iyo lixda afartankii afar iyo lixdan bay noqonayaan hadday konton mayl aynu dhaahnona dee waxaa ku biiraya lix toban kale sideetan ya afar iyo lixdankii markaad lix iyo toban kale ku darto sow sideetan ma noqonayso kontonkii mayl ee kuwan imika ingiriiskii siddeetan kilomitr bay noqonayaan soo garan mayse sideed iyo afartan kan mayla haashimiyiintuna iyaguna de sideetan kaas meelahaas bay kaag dhawaanaya shan iyo toddobaatan iyo sideetan inta udhexaysa ya ma maylkii sideed iyo afartanku lix iyo toddobaatan iyo waa shan iyo todobaatan iyo sideetan inta udhexaysa ataynu waa shan iyo toddobaatan iyo sideetan inta udhexaysa meelihii ay xadeeyeen imika cusfaan bay yihahdeen maka iyo cusfaan bay yihahdeen waa laba marxaladood yani waa sideed iyo afartan mayl maanta haddaad eegto makiya cusub waa shan iyo toddobaatan kilomitr soo arki mayse madiine iyo maki waxay yihahdeen waa toban marxaladood marxaladiiba waa afar iyo labaatan mayl ila sideed iyo afartan kan waa laba marxaladood markaa toban marxaladood markay yidhaahdaan intanoo shan lagu dhuftay bay noqonaysaa sideed iyo afartan kan mayl oo shan lagu dhuftay ama afar iyo labaatan toban lagu dhufto waa laba boqol iyo afartan soo ma laba boqol iyo afartan mayl laba boqol iyo afartan mayl maanta intay isku jiraan makiya madiina waa afar boqol oo kilomitr wax yar baa dheer bina soo arki maysa marka adu marxaladiiba waxay soo istaageysaa afartan kilomitr wax ka agdhow oo marka hadda afar iyo labaatankii maylna ku dhawaanaysa marka maylka ingiriiska iyo iyo maylkii haashimigaha ah aad bay isugu dhowyiin tafaawudka yare intaa yare udhaxaynaya maarata hadaynu ka soo qaadna afarlaatankan inay sideetan noqonayeen sideed iyo afartankan iyaga sideed iyo afartankoodiina ay noqonayaan dee sideetankii oo laga jaray laba laba mayl baa ka ayaa dhiman iyaga sideetankii waa imanaya kontonkii meel baa imanaya marka laba dhiman oo saddex kilomitr iyo laba boqol ayaa goay marka wagti kusheegay waxay noqonaysaa lix iyo toddobaatan sideed boqol soma a ah, lix todobatan sideed boqol noqonaya marka wax aada isugu dhow bay noqonaysaa almuhim waxay markaa kusoo urureysaa waxaan saa halkaa ugu yar dheelaanaya shar shuruucda markaad eegtaan e, waxaan sheegayaan e, maaratay adricay sheegayaan oo waxay leeyihiin waa afar beriid beriidkuna waa saddex mayl e, waa saddex maara waxa weeyaan waa afar farsakh halkii beriidba farsakhiina waxa weeyi saddex mayl maylkiina waa afar boqoloo tallaab afar kun oo tallaabo afar kun oo tallaabo haddaynu tallaabadiina maanta mitirka ka soo qaadno inay mitirta afar kun oo mitir yani afar kilomitr maylkiiba wuxuu noqonayaa afar kun oo tallaabo ka tira afar kilomitr deetana sideed iyo afartan baad afar ku dhufanoo caalamka safar la gaabinaya wuxuu noqon markay safarku laba boqol oo kilomitr ku dhawaado hala gaabiyaa meesha ka soo bixi oo de muxuu ahaaye afar markaa afartan ku dhufood waa boqol iyo lixdan halkaas haddana sideed baad ku dhufon labiyo soddon kalaad kusii dari boqol iyo laba iyo sagaashan kilomitr bay noqoni markaa ma ma qaadanayna ta maylku inuu afar kunoo tallaabo yahay tallaabadii way sheegeenoo tallaabadu waa halaaatu aqdaam waa saddex fuul bay yidhaahdeen saddex fuul weeyaan ya halka mitr de waaba say tahayba de ba yihahda mitir soo ma de way ku noo sheega halka imika sharca ku wuxuu yihi labadii fuulba waa diraac wlqadamaani diraacun bu dhudhunkii wuxuu udhig waa laba fiit bu laba fuur buu noqonaya dhinac kale haddii loo dhiga buu yihi waa afar iyo labaatan faroodoo la isbarbar dhigay culamadu si wax u qiyaasayaane afar iyo labaatan faroodoo sidaa la ysu daba dhigay dhinac kale waxay ku odhanayaan mararka qaarkood waa laba taako iminka haddaad waraysato qolyahan nijaarinta iyagoon waa idhahda haddaad ku tirahda taakadu waa imisa centi eh, waa labaatan centi bay ku odhanayaan farihi haddaad eegtana labaatan kaa centi bay noqonayaanoo maaragtay waxa weyan waa soo baxaysa iyagu taakada inta ka dhigaana waa saas oo kale marka waa afar iyo labaatan faroodoo sidaa laysu daba dhigay bay yidhahdeen balalkaa laysu daba dhigay fartii bay noo sheegeenoo waxay yihahdeen wal isbacu fartu situ shaciiraatin muctadilaatin muctaridaat waa lix xaboo heeda fartiiba waxay u dhigantaa lix xabo oo heeda oo xabadaha dhexe ah oo laysbarbar dhigay oo batnu lukhraa batnu kulli lidahri lukhra mid walba maaratay boggeedu ta kale dhabarkeeda uu ku tiirsan yahay lix xabadood oo heeda iyo fartaadaas hadday fartaadu muctadil tahay way isgoosanayaan oo way istegayaanbayda haddana heedda lafteedii bay yihahdeen waa intaasoo dadka qaarkood ay aad u yar fahmi waayeen washaciiratu xabadda heedda i situ shacaraatin min shacari birdown bay yidhahdeen xabadda heeddii u dhigantaa iyaduna lix haloo timaha birdoonku waa marka nooc markaa eh, kamid a fardihii fardihii la maarata xaggan ay isticmaali jireen weeyaan timihiisa lix haloo kamid marka saa laysu barbar dhigo iyo xabadda heeddaa ballarhkeeduna waa is maxay culmadu de u wixii bay inoo sii sugayaan si hadhow toole waxa weya waxaasoo dhan laysugu wada qiyaaso oo haddii xataa meeli qaldanta ay ta kala soo celiso marka iminka afartii ku maylkii ay yihahdeen waa afar kun oo tallaabo dee ma saxna iyaguna way dareemeen iminka minhaajka shuruuxdiisa markaad u noqoto way tilmaamayeen waxay leey arrintaasi hadal badan baa ku jira afartaa kun wax aad u dheer bay noqonaysaa wax aad u badan bay noqonaysaa marka ama ha la yidhaahdo de waxa weeyaan khatawaad ama dhudhunada kala duwanaa ama ha la yidhahdo meeshaa qalad baa galay marka waxaasoo dhan waxaa imika ka dabdisan meelihii ay inoo sheegeen intay isku jiraan ayuun baynu ka dab qaadanaynaa makiyo madiine markay waa toban marxaladood afar boqoloo oo kilomitirna ay tahay de marxaladii mise kilomitr bay noqonaysaa de afartan afartii boqol toban uqaybi waa afartan marka laba marxaladood baana la doonaya markay marxaladiiba afartan kilomitr tahay labadii marxala maxay ku noqonayaa sideetan kilomitr sideetankaa weeyi marka ilaa han shan iyo todobaatan iyo sideetan inta udhaxaysana waa layska socodsiin karaa wixii intaa loo gaaro ayaa masaafatu qasriyaho safarkii lagu gaabin karaa wixii intaa kasoo ka yarna lama gaabin karo halkaa markaynu ka soo baxna waxaynu u gelaynaa maxaa loo cuskaday sideed iyo afartanka waxaa loo cuskaday saxaabada ridwaan ullaahi calayhim qowlkoodii ibn cabaas iyo ibn cumarba waa waa waxay ku gaabin jireen marka afar buruud safarkoodu uu yahay afar beriid beriidku markaa imika qaabkan kilomitr kal berigaa la isticmaalo oo waa ki ino soo sheegayo halkii beriidba wuxuu dhigmaa afar farsak oo farsak waliba u dhigma saddex mayl marka afar ku dhufo saddex sow labiyo toban maaha halka beriid wuxuu u dhigmaa labiyo toban mayl marka afar beriid markay safarkoodu yahay bay gaabin jireen labiyo toban afar ku dhufo sideed iyo afartankii mayl waa kuwa marka sideed iyo afartan meyl safar ah ay safrayaan ayay gaabin jireen qof meel dhow ka soo noqonaya oo salaada gaabinayana de lama hayo axaadiis baa soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyeyoo kaana idaa kharaja alaaata amyaal qasara nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex mayl markuu baxo salaada wuu gaabin jiray xadiis aba soo arooray waa caadi xadiidkaasi ma diidayo kan mise arrinkenan ma diidayo wuxuu ka hadlayaa halkuu ka bilaabmaya salaada gaabinteedii ee kama hadlayo safarku inuu saddex meel ku eg yahay safar nabigu uu safro saddex meel ku egba lama garanayaba safar nabigu uu baxay calayhi salaatu wasalaam oo saddex meel intuu tegey oo safar la baxay uu saddex meel ka soo noqday mama jirinba waa halkuu ka bilaabmayo markuu madiine ka baxo saddex mayl waa markuu dulxulayfada tegay xajkiisii oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ka soo baxay uu marayo ayuu salaadii gaabi gaabinta ku bilaabay marka xadiidkan alaatata amyaalka sheegayaa waa halkaad ka bilaabayso ayuu ka hadlayaaba ficilkii nebiga dee halkaasay salaaddii ku gaadhay dulxulayfey salaaddii ku qabatay madiine saddex mayl bay u jirtay waanu gaabiyey laakiin safarkiisu ilaa halku ahaa dee ilaa maka oo afar boqol oo kilomitira ayuu nebigu u socday calayhi salaatu wasalaam hadaba falahu qofkaasi wuxuu leeyahy an yusaliya duhra walcasra walcishaa ragcatayni ragcatayn salaadda la gaabinayo waxaa shardiga ah iyaduna inay tahay salaadii rubaacigahayd afarta ragcadood ahayd ee salaadaha shanta ah ka midka ahayd waa duhur iyo casar iyo cishaay salaad kaloo la gaabiyaa ma jirto waayahay goormaa la gaabinaya qofku ama magaaluu degan yahay ama miyi hadduu magaalo degan yahay wuxuu yihi faaraqa bunyaan albaled dhiska markaad dhaafto magaalada dhiskeedii haddaad dhaafto safarkii wuu kuu bilaabmay salaada waad gaabsan kartaa magaaladaa lagugu dhex adimay laakiin maa tukan waad baxday safarkaaguna wuu dheer yahay magaalada koonaheeda mar haddaad soo dhaaftay waad iska tukanaysaa laba ragcadood baad bilaabaysa sidaa nabiguba alayhi salaatu wasalaam duhurkii magaaladu kusii tukaday markuu xajka tegayay afar buu tukaday markaasuu baxay casarkii saddex mayl isagoo magaaladii u jira waa de ma shan kilomitr iyo xoogaa mal noqonayaan shan kilomitr isagoo magaaladii ay muuqato magaaladii u jira ayaa casarkii la gaadhay labuu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam marka haddaad magaaladii ka baxdaba waxaad tukanaysaa waad gaabsan kartaa lakiin adoo magaaladii ku jira ma gaabin kartid maxaa yeele nebigu alayh isalatu salaam markanuu duhurka tukanayey dee safarkii wuu diyaar garoobay oo diyaar buu ahaa safarkii afartiina wuu tukaday laba muu tukanin kaasi waa kii magaalo deganaa haddaad miyi joogto aw khiyaama qawmihi waa ka ku yidhi markuu ka faaruqo buulashi reerka dide dad wada degan la yahay khaymadu waa guriga ka samaysan cawskiiyo wixii lamidkaa laakiin imika khaymada deetaan dhun baa lagu macneeyaayo taandhana inagu waxaanu naqaanaa waxaan dee soo sameeyey in la keeno kuwan aynu inagu meelahan ka dhisana dadkeenu degan yihiin khaymad uma naqaano laakiin khaymadii carabiga ee rasmiga ahayd waa taa waxaan cawska ka samaysan iyo geed dhirta iyo wixii lamidka ah ayaa khaymad af carabi la yidhaahda ya aqab soomaaliga weeyaan khaymada rasmigii waa taa hadduu ka samaysan yahay saan iyo wax lamido gurigu hadduu ka samaysan yahayna khibaa baa la yidhaha carabiga khibaa waa guriga ka samaysan saamaha iyo waxa lamidkaa kaa cawska ka samaysanna khaymaa la yidhaahda laakiin iminka dee khaymadu tan inaguna taandhada nidhaa ee dhidibada loo taage ayuunbaynu markaa imika unaa ayuunbaa imika lagu fasiraa dhib ma laha odda iminka khaymad waa la odhanayaa tanna laakiin khaymadii asalka ahayd dee waa tan haddaba hadduu qofkani yahay qof miyi degan dee guryihii dadkii markaa khaymooyinkoodii ama aqal soomaaliyeed buulashoodii markuu dhaafo halkii ay ku dhisnaayeen sidoo kale waxaa xeryihii xoolaha iyo meeshay dambaska iskaga daadinayeen iyo halkii ciyaalku ugu intii maaratay markuu dhaafo weeyaan ilan meeshan carruurta ugu ciyaaraysa iyo halkan dambaska ku daadinayaan iyo intani iyagiiba waay ka waa magaaladoodii oo kale marka waa inaad intaana aad ka gudubto intaa haddaad ka gudubto waad gaabinaysa walafdalu sida fiicani allaa yaqsura waa inaanu qofku salaada gaabin ilaa fii safarin safar mooyaane yabluqu masiirata alaaati ayaamin gaadhsiisan in loo socdo saddex maalmood faidaa balaga safaruhu daalika haddii safarkiisu intaa gaadho kaana alqasru afdala min alitmaami inuu gaabiyaa ka fiican inuu dhammaystiro sheekhu wuxuu leeyahay safarka aynu sheegnay sideed iyo afartanka mayli waa laba maalin socod waa marxalatayn markaynu leenahay marxalatayn waa maxay marxaladu waa maalin socod oo waa ilaa afartan kilomitr markaa markaad laba marxalood safarkaagu hadduu dhan yahay waa sii socodko keliya la xisaabinaya waad gaabin kartaa laakiin waxa fiican haddii safarkaagu intaa uu ku eg yahay sida adigoo ka soo noqonaya wajaalo oo kale meel aan markaa sagaashan kiilo sideetan kilomitr waxa aan ka badnay hadaad ka soo noqonayso inaanad gaabin baa fiican haddii laakiin safarkaagu uu saddex marxaladood gaarayo boqol iyo labaatan kilomitr ama uu ka agdhow yahay xaaladaa iyadaa ah, saddex marxaladood buu safarkaagu gaaro waa saddex maalin socod inaad gaabisaa ka fiican inaad salaada dhamaystirto halkee laga qaato nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markuu safro axaadiidta saxiixa ee faraha badane waxay tilmaamaysaa inuu gaabin jiray marka wixii nabigu alayhi salatu salaam uu joogteeyey baa fadli badan maxaa haddaba saddexda marxalo labada marxalo loo kala qaado waxaa loo kala qaaday culamada qaar baan ogolayn laba marxalo markuu safarku yahay in la gaabiyo oo imaamkii abu xaniife madhabkiisu waa saddex marxalunbaa la gaabin karaa wixii ka sokeeya lamaba gaabin karuu leeyay markaa dee salaadaadii khilaaf hagelin baa lagu leeyahy haddaad halka imika dhammaystirato madaahibtii afarta ahayd waxay isku waafaqayaan inay salaadaadu sax tahay haddaad gaabiso adigoo siddeetan mitir siddeetan kilomitr soconayeyna khilaaf baa salaadaadii gelaya marka intii khilaaf gela alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun baa la yidhaahdaa khilaafkaoo laga baxaa wax la jeclaysanayo weeye marka mar haday sidaa tahay iska dhamayso siddeetanka kilomitr boqol iyo labaatan hadday maarata kuu tahayna inaad gaabisaaba afdalahoo dee waa sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu joogteeyey wuxuu uhi wain kaana lilbaladi aladii yaqsiduhu ariiqaani haddii meeshan tegayo laba wada ay leedahay yaqsuru fi axadihimaa mid uu gaabinayaayoo maaratay siddeetankii kilomitr bay gaadhsiisan walaa yaqsuru fi laakhari ka kalena ma gaabinayo siddeetankiibuu ka yariyaa fasalaka alabcada kii fogaabuu maray ligayri karadin wax dana isagoon ulahayne salaada si aad u gaawisid kaa siddeetanka ay noqonaysa wareegga ah mar buu yidhi lam yaqsur salaada gaabin maayo fii axadi lqowleyni labada qowl mid ahaani siduu leeyahay wayaqsur wuu gaabin fi laakhari qowlka kale sida uu leeyahay qofkani magaaladu u socdaa laba waday leedahay wadda waa toos gebigeeduba waa lixdan kilomitr midna waa soo wareeg dabeetana waxay noqonaysaa sideetankii bay gaadhaysa kiis wuxuu maray dheeraa waxaynu isweydiinaynaa maxaa ku kalifa kani waa laami kana waa raf gaabi salaadaynu leenahay waad saxan kani waa laga baqaayo waa cabsi kana waa aamin waad hagaagsantahay iska gaabso salaadaada markii dambe war maxaad usoo martay halkan labada dariqba waa isku mid maxaad usoo martay halkan wallahi waan iska soo maray uun wax alla wax ujeedo igu kaliftay may jirin ama wuxuu yihi waxaan soo maray kan dheer dee si aan u gaabiyo haddaan kan soo maro waxaa la odhan lixdan kilomitr o lixdan salaad ma gaabinayside kaa dheer baan qaatay si aan salaadda u gaabsado laba qowl baa kusugan qofka ama loo fasaxaya inuu salaada gaabiyo mise looma fasaxayo qowl wuxuu leeya loo fasaxo muxuu eegayaa ninkani sideetankii kilomitr uu socday maxaad ka doonaysaa buu leey laakiin muctamadkii waxa weeye dee qofka maaragtay ilan waxaad u safraysay dan kale waa inay ahaato inaad salaada gaabiso looma safro qofku waa inuu dan kale u safray markuu dantiisii u safray ayay shareecaduna u fududaynaysaayo dee salaaddii gaabi la odhanayo markaa ninkani maanta kan dheer dan la'aan aan buu usoo maray wax alla wax danoo u marayba may jirin wuxuu ka dhigan yahay nin iska socdoon danba lahayn kaasina salaadda ma gaabiyo aad gaabisid keliya ka u baxayna isaguna ma gaabiyo kor meelu soconoonu dee dan iyo hawl lahayn markaa wuxuu leey ninkani ma gaabinayo salaada maxaa yeelay safarkiisu xaqiiqa ahaa intaa ma gaadhsiisna isagunbaa dheeri wuxuu la mid yahay maba yidhaahdeen mid safar waddadii soo toos ahayd kolla xaggaa u kacaya kolla xaggaa u kacaya oo maaragtay iyadoo waddadii tooska ay tahay ayuu wuxuu doonayaa si uu siddeetankii kilomitr u dhamaystiro kolla saasuu so saasuu soconaya wadadii deetana sideetankii dawa buuxsami sowmaa kaana waxaa laysku waafaqsan yah inaanu dee gaabinayn kana waa lamid baydhahan soo wareegin wuxuu ihi fain axrama fi lbaladi uma saafara aw axrama fi safari uma aqaama aw shaka fi dalika aw lam yanwi lqasra aw i'tama bimuqiimin fi juzءi min salaatii aw biman laa yacrifu anahu musaafirun aw muqiimun lazimahu an yutima wainawa musaafiru liqaamata arbacata ayaam ilى akhirihi halkan waxaa laga gelaya waxaa loo yaqaano muujibaat itmaam muujibaatu alitmaam waxyaalaha keensada in salaada la dhammaystiro adigoo safarkii ku jira oo shuruuddii lagaa helay maxaa keensan kara oo waajib kaaga dhigi kara inaad salaadii gaabiso waa dhowr arrimood oo halkan musanifku uu ku sheegi doono ilaa shan ka mida midka koowaad waa aliqaama oo uu xagga dambe ka keeni doono kan isagu ugu soo horreysiye haddaynu soo horreysiino waa ijtimaacu alxadari waasafar inay qofkii ku kulmaan xadar iyo safar inay ku kulmaan oo xaalad negi iyo xaalad safar ay salaaddiisii ku dhex kulmaan hadday taasi dhacdo qofkaasi salaadii u dhamaystiraya muxuu yidhi fain axrama fi lbeled magaaladii iyadoo isagoo joogu salaada galay uma saafara markaasuu safray oo see kudhici karaysaa de diyaarad baa la kacday uu si caadi oo sara joog oo ugu tukan karayo qibladiina aanu ka jeedsanay ama doon baa la dhaqaaqday marka markuu salaada gelayey muqiim buu ahayo weli kamuu bixinoo de dhismayaasha waxaa laga yaabaa dekadii dhismayaalba inay ka shisheeyeen oo dekada aggan ka xigeen doontii baa la dhaqday isagoo salaada ku jira salaada wuxuu galay isagoo muqiima waxaanu ka bixi doonaa isagoo musaafira ninkaasi maxaa laga rabaa salaadda u dhamaystiraya maxaa yeelay qaacidada guud ba waxay leedahay ida ijtamaca alxadaru wasafar gulliba xukmu lxadar maxaa yeelay dee safarkii waa rukso marka imika ruksadii baynu ka shakinay qofkani miyu rusadii ila salaaddii qeyb waa kan nagaanshuhu kaga jiro marka maadaama shaki uu yimaado xadarkaa la xoog yeelaayo shaki waxba laguma ruksaysto ama cagsigaa dhacayoo axrama fi safari uma aqaam wuxuu salaada galay isagoo musaafira markaasuu haddana muqiim noqday oo doontiibaa matalan isagoo salaadii marka hore qasriaabu niyoodayba allahu akbar isagoo ku jira salaaddii doontii soo gaadhay magaaladii guryihiibaa qaar dhinacan ka mareenba ama la simantayba maxay markaa noqonaysaa xaaladda ayada muqiim buu noqday salaadaa uu dhamaystirayaa ma gaabin karo aw shakka fii daalika ama wuxuu ka shakiyey war ma markay dhaqaaqday doontu baad xidhatay salaada mise adoo xidhay kadib bay dhaqaaqday buu ka shakiyey soo arki maysa mar haddaad shakiday salaadda waad dhamaystiraysa taasi waa mid arrinka labaad aw lam yanwi lqasra anaa nusada qaartaa ma qorayaan di qoraya soo aw lam yanwi lqasra ama qasrigaba muu niyoonba markuu salaada xidhanayey qasri iyo gaabin iyo dhamaystirtoona muu xasuusnayn allahu akbar unbuu iska yihi salaaddii doonintu niyo doon allahu akbar unbuu yihi kolkaasuu bay kusoo dhacday haddaba ma gaabisaa maad dheeraysaa kol haddaanu waxba niyoon kolkuu xidhanayey salaadan waa la maxaa yeelay alaslu litmaam dee dhamaystirka asala qasriguna waa rukso weeyaan aw itama bmuqiimi fi juزi min salaatihi aw biman laa yacrifu anahu musaafiru aw muqiimu lazimahu an yutima iyadana waa maxay kan waa muujib kale oo aliqtidaau bmutimin xagga tashiirka fain axramadaasi fi beledi uma saafara waxaa la hoos keenaya ijtimac اxadari wsafar aliqtidaau bmuqiim aliqtidaau bmutimin aliqtidaau bimutimin inuu qofku ku xidho mid markaa muqiima ama mutim oo salaada dhamaystiray iyaduna waa sabab haddaad qof salaada dhamaystiranaya ku xidhato salaaddii aan dhamaystirtaa waajib bay kugu noqonaysa deetana haddaad doonto waxaad ka soo gaadhayba ilbiriqsi ha noqdo iyadoo atiyaad ku dambeeyey lagu jiraa timid allahu akbar sii farisaas tiri assalaamu calaykum lagaa hor keenay salaaddaa waad dhamaystiraysa maxaa yeelay juz salaadaadan itama bimuqiimin fii juzin min salaatii buu ina yidhi qeyb uun salaadiisa mutim ku xidhay mid dhammaystiraya hadduu ku xidhay waxaa la doonaya inuu dhamaystiro iyadana xaggee laga keenay dee ibnu cabaas baa radia allahu tacala canhu sheegayoo oh, sunnadu waxa weeyaan buu min asunati waxa weeye inuu dhamaystiro qofka musaafirkii markuu muqiimka ku daba xidho ibnu cabaas baa radia sunnadu waxa weeye hadduu sunada ilaa saxaabiguna fii xukmi rafci oo wax alayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey ayay noqotay bay hahdeen marka sunadu waxa weeyaan hadduu qofkii muqiimka ahaa musaafir ku xidho inuu salaada dhammaystiro marka juziye yarba ha noqoto intaad kaga xidhatay oo dhamaystiraysa aw biman laa yacrifu anahu musaafirun aw muqiim haddaad ku xidhato qof aanad garanayn waan musaafir ba tow mise waa muqiim masaajidadaa dhexda ayuuba iyadoo jiro tagtay waad ku xihatay ma garanaysid ninka tujinaya ma tuuladan yar buu degan yahay mise waa musaafir salaaddaa waad damaystiraysa maxaa yeelay dee waxaad ka shakiday ruksadii baad ka shakiday mar haddii ruksadii la shakiya arukasu laa tunaatu bishaki wey rukasta shaki lama xidhiiriye asalkii waad unoqonaysaayo asalkii waa itmaam lazima waa an yutima bu waaasoo dhan waayahay waina wlmusaafiru iqaamata arbacata ayaamin hayra يوم الدخول wa yowmi lkhuruuji atama waa arrinkii afraado waa aliqaama iyo niyat liqaama aliqaama iyo iyo niyat liqaama ayaynu kala saarayna marka iminka tani waa niyat liqaama niyatu aliqaama inuu qofku niyeeyo nagaansho inuu nagaanshaniyeeyo ayuu ku noqonayaa mutim salaadii oo dhexda kaga jirto ayuunbaad niyootay halkan iskaba degano musaafirna waad ahay khalaas bal haddaad niyooto afar maalmood afar maalmood joog baad niyootay halkan afartaa maalmood oo aanay ku jirin maalinkaad soo gashay magaaladan iyo maalinka aad ka baxayso waa afar maalmood oo sixaax afar maalmood oo fayow haddaad joogayso ood ku talagashay ood niyeyso salaadii waa dhamaystiraysa markaa taas maxay ku timid waa niyat liqaama inaad afartii joogtaa hataa khasab maaha mar haddaad niyeysay inaad afartaa joogto iyo wixii ka badan haddaad niyeysay niyadaasaaba kuu diidaysa qasrigii kuu diidaysa oo kaa hor joogsanaysa halkee laga qaatay horta afar horta waxaa la yidhi qofku markuu magaalo yimaado qofka safarkii waa qofka socda baa socotadu waa qofka socda hadduu meel iska fadhiyo u degan yahay iska seexan iska jiifo qofkaasi ila musaafir waa qof socda waa socoto dee ma socday wuu fadhiyaa qofka in u joogaa muqiimna waa qof taagan ilan waa aqaama wuu joogay weeyaan iminka qofkaasi miyuu joogaa mise wuu socdaa dee wuu joogaa haddana axkaamtii musaafirka in la siiyo xaggee laga qaatay axkaamtii musaafirka wixii afar maalmood ka yar in la siiyo waxaa laga qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac markuu yimid maka wuxuu soo galay dulxijo oo afara xajkana goormaa loo bixi doonaa sideeda maxaa ka ka sokeeya shan iyo lix iyo toddoba sideeddu waa maalinta la bixi doono afartuna waxay ahayd maalintii uu soo galay inta fayoobi waa imisa saddex maalmood oo dhammaystiran nebigu wuu gaabinayay salaadda calayhi isalaatu wasalaam maxaanu ku tala gashana dee inuu maka joogo ilaa laga gaarayo maalinka sideedaad markaasuu ka baxayaa maka oo mino la tegaya oo haddana laga sii soconaya oo ilaa iyo carafo loo tegaya oo xaggaa loo kacaya inta uu maka joogaye uu ogaa saddex maalmood ba haddana salaada uu gaabinay marka halkaa waxaa laga qaatay qofkii xataa iska yardegay ee meel ku yar nastay waxoogaa joogay hadday saddex maalmood aanay ka badnayn inuu gaabin karo xadiidkaas ayaa na soo tusinay haddii laga badiyo de asalkii baa loo noqonayaa inu salaada la dhamaystiro ila qofkani ma socdo socota maahay uu taagay u fadhiyahay waa dhinac xaggaas xadiid kalena waa laga qaatayoo saddexdiiyo waxa ka badan nagaanshahoodu inuu kala duwan yahay tusinaya waa xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu la hadlayay muhaajiriinta raggii maka ka hijrooday markay soo noqdeen ay xajka dhammaysteen waa loo diiday waa lagu yii meesha waad ka hijrooteen ka yaac xaggeed ku noqonaysaan halkaad u hijrooteen ila dar ilahay oga tagteen soo ma meeshaad dar ilaahay uga tagtay ha ku soo noqon ha iska fadhiisan markaad xajkaaga dhammaysata baa la yidhi saddex beri baa lagu ogol yahay saddex beri wixii ka badan waa inaad ka cararto marka maxaa sharcigii uu kala saaray iqaamadii saddex maalmood iyo wixii ka badan uu kala saaray oo muhaajirigii iqaamatu halaaati ayaam saddex maalmood inuu nagaa iska fadhiyo iska joogo meeshii uu ka tegey waa loo ogolaaday wixii ka badanna waa loo diiday macnaheedu waa maxay saddexdii afartu way kala duwan yihin halkaa xad sharciya meeshaa ka soo baxay nabigio saddex joogay oo qasinayna waynu haynayo ogaa inuu joogayo halkaas markaa labada markii laysu geeyey waxaa soo baxday saddex maalmood in la gaabinayo hadduu qofku saddex maalmood u joogayo haddau saddex ka badsanayana in uu markaa dhammaystirayo yowm dukuul iyo yowm lkhuruujna lama xisaabinayo de nabigiiba looma xisaabin alayhi isalaatu wasalaamu maalinkii afraad waa kan soo galay maalinkii sideedaadna waa kan baxayey haddii lagu dara laha dee shan bay noqon lahayd markaa ywm duuul wa ywm khuruuj lama xisaabinayo wuxu uhi wainawa musaafiru musaafirku hadduu niyoodo aliqaamata inuu joogo meel arbacata ayaamin afar maalmood gayra yowmi dukhuuli wa yowmi alkhuruuj oo labadaa maalmood gelid iyo bixiddu aanay ku jirin atama wuu dhammaystirayaa lakin haddii labadaasi markaa waxa weeyaan ay ku maarata afar noqonayaan ama ku shan afar iyo shan ku noqonayaan wuu iska marata sanadiisa iska gaabsanaya marka ninkaasi sidaaduu magaaladaa usoo galay safarkii wuu ka dhamaanaya magaalo wuxuu soo galay doonaya inuu toddobaad joogo markaad tagtay waxaad doonaysaa inaad cumraysato ama adoo toddobaad cishay shan cishiyo lix aad joogto oo yowmudukuulka iyo yowmukhuruujku aanay ku jirin sidaa markaad magaalada u gasho nin hargeysa joogaa tahay laguma ogola inaad salaad gaabiso damaystiraysa salaadaha niyatulkhuruuj baa ku hay niyatuliqaamaa ku haysata waa kan waa in aqaama haddii u joogo liqadaa'i xaajatin inuu hawl dhammaysto walam yanwil iqaamata muddo uu niyeystay inuu joogaano aanay jirin ee hawsha iyo saxiix iyo waxbuu sugaya warqad in loo saxeexo qasara ninkaasi salaaduu gaabin ilaa amaaniyata cashara yowman fii axadi alqowleyni ilaa maaragtay sideed iyo toban maalmood inta laga gaarayu salaada gaabin wa yaqsuru abada weligiiba wuu gaabin fil aakhiri qowlka kale siduu leeyay magaalaa tagtay kolkaad magaaladii tagtay baa waxaad doonaysaa hawl yar baad uga socota maalin walba berri soo noqon baa lagu leeyay maalin walba waxaad isleedahay insha allah maantay kuu soo dhamaan may hadda markaad maalinta tagto waxbaa yar siye berri soo noqon jimcaa lagu jiraaoo fasax baa la galay khamiis iyo jimca la galay fasax sabtida kaala khamiis iyo jimca haddana fadhida sabtidii baa tagta kolkaas haddana wuxuun baayo wa kana kana haddana maqan maarata hawshiibaa kula dheeraata ama doox soo rogmaday baad dul degtay waxaad sugaysaa intuu dooxaasi kaa dhammaanayo maalin baad fadhid labaad fadhiday saddex baad fadhiday afar baad fadhiday shan baad fadhiday lix baad fadhiday toddobaad fadhiday sideed baad fadhiday afartiba waa la laysla dhaaf ma gaabinaysaa salaada mise ma gaabinaysa laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay ilaa sideed iyo toban inta laga gaarayo gaab wadaysa sideed iyo toban markaad meeshaa deganaato wixii ka badan salaada dhamaystir markaa sideed iyo toban maalmood oo aanay ku jirin yowmu dukuuli walkhuruuj wey maalinkaad baxaysa iyo maalinkaad soo gashay kuma jiraan la soco xisaabta kuma jiraan waa sideed iyo toban fayo hadday kuu dhamaadaan sideed iyo toban fayoobi markay dhammaadeen way naga yidhahan halkan iqaamada lafteeda nagaanshaha ayaa keenay sideed iyo toban halkan deganayd soo maha oo kuu dhammaaday hadda wixii laga bilaabo salaada dhamaystir marka halka imika niyatuliqaamo maahe waa iqaamada lafteedii joogidda lafteedii baa dhacday sideed iyo toban markaad joogto wixii ka dambeeyaad dhamaystiraysa qawlkaas sidaas weliy waana ka muctamadkaa qawlka kale wuxuu leeyahay may weligaaba waad gaabinaysa kol haddii waxaan aanad garanayn goor lagoo dhamaanaya lakiin maalin walba filanayso waxaa shardiya in aanad ogeyn inay muddo dheer qaadanayso haddaad og tahay toddobaad iyo wax ka badan inay qaadanayso de nin markaa afar maalmood iyo wax ka badan ku tala galay baa tahayo niyatuliqaamay baa ku haysanaya laakiin markaas leedahay beri iyo saa dambe laba maalmood saddex maalmood kama badanaysa markaad baran ba is leedahay ay sidaa taas taasi kula dheeraato weeyaan tani marka deetana qawl wuxuu leeyahay weligaa sanada hadday doontaa kugu qaadato waayo nin degenba ma tihid qalbigaad musaafir ka tahayo nin maalin walba berri baxlabaata sidaa daraadeed weligaa waad gaabinaysaa weliba qowlkaa weligaa leh ayay culamada jamaahiir culamada islaamka u badan yihin madaahibtii kale o dhamina taasi qabta laakiin shaaficiyadu waxaa u muctamada sideed iyo tobanka halkay ka qaateen sideed iyo tobanka waxay ka qaateen nebigu calayhi salaatu wasalaam laba xadiid baa la soo wariyo tabuuk markuu qaswadii u baxay halkii tabuuk wuxuu deganaa inuu markaa labaatan maalmood deganaabaa la soo guuri makana iyadana saasoo kale labaatanna waa la soo wariyey sideed iyo tobanna waa la soo wariyey sagaal iyo tobanna waa la soo wariyey mushkilad ma laha bay hahdeen culamadu intani way isu wada tegeysaa ka labaatan yihi yowm wa yowm lkhuruuj muu xisaabiye ka sagaaliyo toban yihi yowm dukuulka yowm buu geliyey kan sideed iyo toban yirina yowm dukuulka yowm lkhuruujkiibu ka saaray meesha marka riwaayaadku way iswada tegayaanune waa sideed iyo toban maalmoodoo aanay yowm duuul iyo yowm khuruuj ku jirin ibnu cabaas baana sida saxibuhaarigaba ku sugan yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam sagaal iyo toban ayuu markuu maka yimid waa faxigii uu joogay sagaal iyo toban buu gaabinayey eh, eh, maaratay marka anagu markaan intaa joogayno waanu gaabinayna hadday nagala dheeraatana waanu dhammaystirayna salaada marka kaasay haystaan halkanoo waxay leeyihiin sideed iyo toban dhammaystiran haddii uu qofku joogo waa inuu salaadii dhammaystiro waayahay wain faatathu halkan wuxuu ka gelayaa markaa sabab kale oo iyaduna min muujibaat اitmaama laakiin imalaha waktigii baa inala yar dheeraaday hada w sala اllah waslm ala nabiyina mxamed wallah alam waaya dadka ma'muumiintahi inay takbiirta codka kor u qaadaanoo marka salaadda janaasada iyo ciidda waa runtii markuu imaamku allahu akbar iyaguna allahu akbar way ku wadaqeeya allahu akbar allahu akbar marka wuxuu leeyahy ma'muumiintan allahu akbar tahaya ee kor u qaadaya iyaga xukunkoodu waa maxa sida saxdi waa inaana kor u qaadin imaamka keliyaa kor u qaadaya codka dadka kale sidii ay salaada kaaba aayar hoos allahu akbar u odhan jireen ayuunbay tama aayar hoos allahu akbar u odhanaya gacmaha kor baa loo qaadaya iyaga a imaamyada qaar ayaa markay salaada tukanayaan kolna midig u ciira kolna bidix waanu wadayaa ilaa intuu ka rukuucayo salaadii ma buraysa saasuu leeyahay buray markaa yaa wallaahi ma aqaan salaadaasi malayn maayo dan qofka taltallaabsanin malaha intaasi malaha kaga buri mayso bal haloo fiiriyo bal aada aada laysu ilaali way dhici kartaa in salaaddaa hadal laga keenay anigu taa xukunkeeda garan maayo idaa uqiimat isalaatu falaa taqumu xataa tarawni istaaggii waxaa lagu xidhay xataa tarawni ka waran haddii bilowgii aqiimkaba uu taagan yahay imaamkii dhib male markay aqiimku dhammaado ayaad istaagaysaa laakiin nebigu marka dalaqiime ayuu iman jiray alayhi isalaatu wasalaam uhuru ilaahi axadikum ida walaqa fiihi lkalbu waayahay waxaynu ka fahanay inay candhuuftiisu nijaas tahay ayga hadday candhuuftiisu nijaas tahay candhuuftiisa waa dhareerkiisa afkiina waa la mid haddii afkii nijaas yahayna jirhkiina waa la mid maxaa jirhka looga qiyaas qaatay afka ileen afku iskii umuu nijaasoobine candhuuftuu la nijaasoobi candhuuftana jirhkii kale lagama helayo afkunbay taalamey de wax xayawaan daahiro cadhuuftiisu ama dhareerkiisu nijaas ma jiraba wax daahira oo dhareerkiisu ama cadhuuftiisani ay nijaas tahay ma jiro mafaad afkiisuna baa la yihi waa meesha ugu udgoonba marka xayawaanaadka kalon isaga waa afudgoon markaa de xayawaanaadkii kale isagaa ka afudgoonaaye nijaastu halkay uga timid isagaa nijaas oo cadhuufta markaa isagaa nijaasiiyey isaga nijaasta ah ayaa andhuutu la nijaasowey isagu daahir yahay andhuuftiisu may nijaasowdeen wax daahiro andhuuftiisu nijaasowdaa ma jiro muxuu leeyay alam yunqal fii kayfiyati salaati qaacida qaabku nabigu fadhiga ugu tukan jiray miyaan la soo guurinin waa maxay labada qowl miyuu markaa leeyahay xadiidka tarabuca sheegaya dee sixadiisaaba la ysku hayaa hadduu asaxana dee si banaan inay tahay unbaa laga qaadan karaa bay odhanayaan qoladani sidee afdala baa laga hadlaya ardaydii jaamacadda ee dal kale joogay ma musaafiriinba oo salaadaha way gaabinayaan imse sandhuug ku talagashaya inu meesha joogo afar sandhuug ku talagashaya inaguna afar maalmood baynu nidhi markaa maxaad odhan sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed